رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar ee siirada nebiga sala allahu calayhi wasalam noogalala hadlaayey waxnana loogaga tilmaamay waxaa noogu soo dembaysay subulo iyo waddooyin kala duduwan kaasoo ay mushrikiintu ku talagaleen inay kaga hortagaan dacwada nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaan soo ogaanay markuu xajkii dhammaaday qorayshna ay guryaashoodii ku laabteen oo ayna xasileen waxay ra'yiyeeyeen inay baldaaweeyaan mushkiladaa dhacday taasoo ka amaamudatay oo ka timid u istaagga nebiga dacwada alle keligii oo dadka ugu wacayo oo markaa u istaagay way fakareen way shireen waxayna doorteen waddooyin kala duduwan si dacwada looga hortago loona dabar gooyo dacwada iyo qofka wada oo nebiga ah waxayna go'aan ku gaareen dhowr arrimood waana kuwan soo socda iyadoo iijaas ah oo si kooban ah ayaan markaa uga hadlaynaa kow ama alawal arrinta ugu horaysa ay dacwada inay uga hortagaan ay isku dayeen waxay tahay go'aankana ay ku gaareen muwaasalatu sukhriya in la joogteeyo ku jeesjeeskii yastaanka iyo wlstihzaa'i asukhriya waa yasid iyo wlstihzaa jeesjees iyo walikfaari minhaa in la badiyo jeesjeeska nebiga lagu jeesjeesaayo iyo yasida la yasaayo in aad loo badiyo lana joogteeyo taa waa qodobka koowaad ee go'aanka lagu gaaray walqasadu danta oo min daalika arrintaa laga lahaa waxay ahayd takhadiilin waa hoojin rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam ee rasuulka ilaahay la hoojiyo iyo walmuslimiina muslimiintaba sababta jeesjeeska iyo sitaanka ay u sameeyeen waxay ahayd takhdiil in lagu sameeyo dhagar iyo hoojin in lagu sameeyo muslimiinta iyo nebigada iyo wa tawhiinun in la daciifiyo quwaahum awooddooda almacnawiya ee macnawiga ah qofka awooddiisa macnawiga waa midda qalbiga ah awood waa midda qalbigii casmigii go'aanka macnawiga ah haddii jeesjeeska lagugu badiyo oo lagu layaso oo meel qof kastood ka hor timaado candhuuf kaa tufto oo uu kaa jeesto adaa yaxyaxaya waxaad wadanayaad ka tegaysaa saasay markaa ugu talagaleen iyo tahwiinu in la daciifiyo quwaahum awooddooda almacnawiya ee macnawiga ah fa kaanuu waxay ahaayeen yatahimuuna kuwa tuhumaysta rasuula allahi sala allahu calayh wasalam kuwa ku tuhmaysta oo ku sheega rasuulka biannahu rajulun inuu nin yahay masxuurun oo sixran nin masxuur ah oo ay dheen sixran shaacirun majnuunun waa abwaan bay dhaheen waalan kaahinun waa fallanfallow ya'tiihi shaytaanu shayaan baa u yimaada saaxirun kadaab waa sixiroola beenlow ah muftarin waa mid been abuurasho badan muftari ah mutaqawil mutaqawil ahoo ku been abuurtay ilaahi subxaana wa tacaala wax nebi ah uu yahay ma jiro waa been abuuradlow waxaasay suuqa u geliyeen dacaayaadkaas iyo sukhriga iyo sitaanka iyo jeesjeeska in lagu badiyo dadka waa sida maanta taala oo ummadda diinta wadata loogu necb yahay wax badan oo dhaliilo ah oo waxyaabo fara badan ah markay cadowgoodu soo dhex geliyeen kadib sidaa darteed rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay dacaayada ku furaan sixir waxaa waaya nin sixran shaacir waaye majnuun ah kaahin shaydaan ku soo daba waaye saaxir beenlow ah waaye muftar been abuurasho badan waaye iyo wakayru daalika wixii intaa ka soo haray oo min atuhani tuhmooyin ah iyo shataa'ini cay cay iyo aflagaadihii tuhmooyin dadka looga fogeeyo inayba la hadlaan wa kaanuu waxay ahaayeen quraysh ama gaaladii idaa ra'awhu markay arkaan rasuulka yajii'u asagoo imaanaya wayadhabu baxaya yanduruuna kuwa fiiriya ilayhi xaggiisa nadara alghadabi daymo xanaaqeed iyo waniqmati mid aargubasho ah qof ciil kuu qaba maarata markuu kasoo fiirinaayo oo kuu xanaaqsan saasoo kale rasuulka u fiirinaayaan daymaday xoog ugu taagayaan way ku jeesjeesaayaan way liidaayaan xaaladdaasay go'aan ku gaareen inay diinta alleh ku baabi'iyaan wa kaanuu waxay ahaayeen idaa ra'awhu markay arkaan yajii'u asagoo imaanaya nebiga wayadhabu baxaya yanduruuna kuwa fiiriya ilayhi xaggiisa nadara alghadabi iyo walniqmati daymo carra ah iyo mid niqmo ahoo xaasidnimo ah inay markaa fiiriyaan kamaa qaala allahu tacaala sida ilaahayba uu yidhi wain yakaadu aladiina kuwii waxay sigeen kafaruu gaaloobay layusliquunaka inay kugu simbirrixiyaan ama ay kugu dilaan biabsaarihim indhahooda lammaa samicuu dikra markay qur'aanka maqleen wayaquuluuna waxay odhanayaan inahu asagu lamajnuunun jinnool waaye muxamed waa yaalan yahay cayuumanaasku waa shay xaq ah sidaa darteed baa indhaha mararka gobolkayada dadku ay kugu dilahayaan wax fiican oo cajabiya markaad aragto qofka waxaa la yidhaahdaa maa shaa allah waa layska fiirinaa qofkii aabaa fiicnaan badana aabuu wax fii akhrin badnaa uu un baa la leeyahay sidaa darteed baa ishu waxay tahay waxyaabaha ugu khatarsan qadarka allah ka hormaray maahane safka koowaad bay geli lahayd sidaa darteed indhaha inay kugu dilaabaysigeen buu ilaahay leeyahay inay kugu sinbirrixiyaan lamaa samicuu dikra wayaquuluuna inahu lamajnuun wa waxay ahaayeen idaa ra'awhu markay arkaan rasuulka yatahakkamuuna bihi yatahakkamuuna kuwa waxay ahaayeen guulguula kuwa lugooyo iyo guulguul ku wada ay markaa ahaan jireen markiiba rasuulku indhaha saaraan yatahakamuuna bihi kuwa guulguulay ahaayeen wayaquuluuna waxay dhahayeen kani makiiba ahaada aladii yadkuru aalihatakum ilaahyaalkiina xusaaya makan baa midka ilaahyaalkiina wax ka sheegaaya ma kan baa midka saas ah saasay markaa dhahayeen ahaada aladii kani makiibaa yadkuru aalihatakum ilaahyaalkiina xusaayee markaa wax ka sheegaaya kan miya intay farta ku taagaan waidaa ra'aw markay arkaan ducafaa'a asaxaabati saxaabada kuwooda ducafada ah qaaluu waxay dhahaayeen qad jaa'akum muluuku alardi alla boqoradii adduunkaa yimid waa jaasjaas saxaabadii bilaal suhayb salmaan raggii la mid ahaa quraacay qadama haystaan markay arkaanay ka hor yimaadaanna jeesjees heeray ka gaareen waxay leeyihiin alla boqorradii adduunkaa yimid qad jaa'akum waxaa idiin yimid muluukuulardi boqorradii dhulka ahaa-ulaa'i kuwan miyuu manna allaahu ilaahay mannaystay calayhim korkooda min baynina dhexdeen xaal ay yihiin qur'aanku xaq maba ahanba hadduu xaq ahaan lahaa maa sabaquunaa ilayhi ducafadaa noogama hormari lahayn saasay markaa dhihi jireen ahaa'ulaa'i kuwani miyow manna allaahu ilaahay mannaystay galladaystay calayhim korkooda min baynina baynkeena ayagoo ah wakamaa qaala allahu tacaala iyo siduu ilaahayba yidhi ina aladiina kuwii ajramuu dembiga falay kaanuu waxay ahaayeen adduunka markii la joogay min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey yadxakuuna oo markaa ku qosla waidaa maruu bihim markay soo agmarayaanna yatagaamasuuna way isku iljabin jireen muslimiina markay meesha soo marto gaalada indhahay laalaabi jireen way isku iljabinayaan wa ida inqalabuu hadday u laabtaanay u gadoomaan ilaa ahlihim eheladoodana inqalabuu waxay noqonahayeen faakihiina ama fakihiina ayagoo raaxaysanaya ayagoo faakihaysanayoo faraxsan wa idaa ra'awhum markay gaalladu muslimiintu arkaanna qaaluu waxay dhihi jireen oo waxay dhahayeen ina haaulaa'i kuwani ladaalluuna kuwa dhunsan waaye diin cusub bay la yimideen waxaan la garanayn bay la yimideen xijaabka markii arkaan bay la yaabaan markii arkaan sunno qofay ka muuqatay la yaabaan waxay leeyihiin diin cusub bay la yimideen ina haaulaa'i ladaalluuna waqad akfaruu waxay ku badiyeen min alsukhriyati iyo sitaanka waalistihzaa'i iyo jeesjeeska wa min atacni duridda iyo watabxiiki ku qosqosolka muslimiintii iyo nebigiiba yasid baa lagu badiyey jeesjees baa lagu badiyey waa la tacnin oo waa la duraa meeshay soo maraan waana lagu qosqoslaa adduunkao dhan baa cidhiiri kula noqonaayo mar allaala markii ummad saas kaaga soo horjeesato xataa intii afara uu saameeyey daalika arrintaa fii nafsi اlnebiy nebiga nafsadiisa sala allahu calayhi wasalam ilaa uu saameyn ku yeeshay rasuulka nafsadiisa ilan bani aadam waaye meeshaad martaba haddii lagaa jeesto lagu duro lagugu qosqoslo dhagax lagugu soo tuuro lagugu fooriyo way kuga adkaanaysaa meesha way kula cuslaanaysaa nafsadda nebiga afar bay ku yeeshay arrintaa kamaa qaala allahu tacaala sida ilaahayba uu yidhi walaqad naclamu waan ognahay annaka yadiiqu sadruka laabtaada inay ciriiri noqonayso bimaa yaquuluun waxa ay ku dhahayaan inay laabtaada ciriirinayso waa la soconaa rasuulka ilaahay uma intaa ka bacdina habbatahu allahu tacaala ilaahay baa sugay ilaahay ayaa qalbigiisa sugay wabayana lahu wuxuu u caddeeyey maa yadhabu wixii ka bixin lahaa bi haada diiqi ciriiriga asaga ah markay ummaddu ka hor yimaadaan oy ciriiriga kugu bato wixii looga bixi lahaa ayaa nala barayaa rasuulku wuxuu ilaahay u caddeeyey wuxuu kaga samata bixi lahaa diiqa iyo ciriiriga faqaala wuxuu yidhi fasabbix bixamdi rabbika rabbigaa mahaddiisa adoo ku dheehan tasbiixso wakun min asaajidiin kuwa saajidiintana ka mid noqo wacbud rabbaka rabbigaaga caabud xataa ya'tiyaka alyaqiinu ilaa yaqiintu ay kaaga timaado waa geeride culaysku markuu kaa bato tasbiixdaa la badiyaa salaadda iyo sujuuddaa la badiyaa cibaadadaa la laba jibaaraa sidaa haddaad samayso alla wuu kaa bixin subxaana wa tacaala waqad bayana lahu wuxuuna u caddeeyey ilaahay rasuulka qabla daalika markaa ka horna maa fiihi wixii ku dhex sugnaa altasliya sabargelin in la sabargelinaayo loo bishaaraynaayo inuu haddana iska sabro in allaala inta dhibaatada ku wadana inuu ilaahay baabi'in doono subxaana wa tacaala xaysu qaala meel uu yidhi innaa kafaynaaka annagaa kaa kaafinaynoo kaa celinayna almustahzi'iina kuwa jeesjeesaaye kuwan cayda iyo jeesjeeska kugu wada rasuulkai allow annagaa kaa qabanayna oo ayadaha ka horeeyey fasdac bimaa tu'mar waacrid can ilmushrikiin innaa kafaynaaka almustahzi'iin alladiina yajcaluuna kuwa yeelahaya maca allaahi ilaahay micigiisa ilaahan aakhara ilaah kalena fasawfa yaclamuuna dibdan bay u ogaan doonaani wa akhbarahu wuxuu u sheegay ilaahay anna ficlahum ficilkooda haadaa ee kaa ah sawfa yanqalibu inuu u gadoomi doono calayhim dushooda wabaalan asagoo baas iyo hoog ku ah asagoo wabaal iyo baas iyo ba' ku ah inuu ayagu ku noqon doono oo faqaala ilaah wuxuu yidhi walaqad istuhzi'a waa lagu jeesjeesay birusulin rusul ayaa lagu jeesjeesay min qablika adi hortaa faxaaqa waxaa ku degay bialadiina sakhiruu kuwii jeesjeesay oo minhum ayay ka mid ahaa maa kii kaanuu ay ahaayeen bihi maagaa yastahzi'uuna kuwii markaa ku jeesjeesa wixii ku jeesjeesayeen ee adaabkii ahaa ayaa markaa ku dhacay oo ku degay taawaa tawaasuluugii iyo waxyaabihii ay uga hortegayeen dacwada tii ugu horaysay athaani midda labaad ta labaad waxay ahayd alxayluulati xayluulo kala dhexgelitaan bayna annaasi dadka beynkooda in la kala dhex galo iyo wa bayna alistimaaci dhagaysasho ay dhegaystaan ila alnabiy sala alla calayh wasalam qofku markuu xaq dhagaysto muxaadaraad dhagaystaso wax ma fahmaayo taa inay kala teedaan oo ay kala dhex galaan oo ay ku sameeyaan xayluulah iyo kala dhexgelid ta waa suluugii labaad waa arrintii labaad oo ay dacwada ugu talagaleen inay ku hujuumaan faqad qararuu waxay go'aan ku gaareen oo ay sugeen an yahiiruu inay ku kiciyaan ashaqaba buuq inay ku kiciyaan oo wayarfacuu ay kor ugu qaadaan aldawdaa'a codka oo wayadarubuu ay kala cayriyeen annaasa dadka taana go'aan bay ku gaareen faqad qararuu waxay go'aan ku gaareen oo ay taqriiriyeen ay yasiiruu inay ku kiciyaan dadka mar allaala markay rabaan inay dhegaystaan xaqa ashaqaba buuq inay ku kiciyaan wayarfacuu ay kor ugu qaadaan aldawdaa'a codkooda oo wayaqarrubuu ay kala ceyriyaanay kala buriyaan annaasa dadka kullamaa mar kastoo ra'ow ay arkaan annabiya sala allahu calayh wasalam yastacidu inuu u diyaargaroobahayo liyaquuma inuu u istaago biddacwati ila allahi ilaahay dacwadiisa fii maa baynahum dhexdooda dadka dhexdooda inuu ku sameeyo dacwo mar kastay arkaan inay markaa ku buuqaan iyo an laa yutrakuu inaysan uga tegin lahu rasuulku aysan u dhaafin fursatan fursad fursaddaasoo yantahisuhaa uu ka faa'iidaysanayo libayaanin caddayn uu dadka ugu caddeeyo inuu uga faa'iidaysto maa yadcuu ilayhi waxa uu ugu wacaayo fursad oo dhanba inay rasuulka u diidaan waqad tawaasaw bidalika arrintaasay isku dardaarmeen fii maa baynahum dhexdeeda meel kastuu ku wacdinaya haddaad aragtaan ku buuqa ku qayliya ku fooriya xaaladdaasay go'aan ku gaareen qaala allahu tacaala ilaaha sarreeye wuxuu yidhi waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay laa tasmacuu ha dhegaysanina lihaada alqur'aan qur'aankan ee kan ah buuqa ku buuqoo ku hugma fiihi qur'aanka dhexdiisa markaad maqashaan asoo la akhrinaayo qaylo iyo sacab iyo buuq isugu dara lacallakum waxaad mudan tihiin ama si aad taqlibuuna uga guulaysataan inaad ka adkaataan muxamed oo dacyada uu wadi waayo kadibna uu caajisuu daalo iskana aamusuu beerihiisa fasho taasoo markaas suuragal ahe waqad dalluu waxay ahaadeen qaa'imiina kuwa u istaagay bidaalika arrintaa bikulli shiddatin adayg iyo wasalaabatan kakanaan dhammaanteed inay si xoog ah u fuliyaan iyo si salaabo ah oo adag xataa ina awala qur'aani ilaa qur'aankii ugu horreeyey oo tamakana ay u suuro gashay annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam min tilaawatihi akhrintiisa fii majaamicihim meelaha fagaarooyinka ah oo ay ku kulmaan uu ku akhriyey qur'aankii ugu horreeyey u suuro galay huwa suuratu nejmi bay ahayd suuratu nejmi ayuu ahaa wadaalika arrintaana fii ramadaana ramadaan bay ahayd fi sanati alkhaamisati min alnubuwa sannadii shanaad ee nebinimada fiiri sannadii koowaad tii labaad tii saddexaad tii afaraad uma aysan suuro gelin inuu qur'aan hor ugu akhriyo inuu meel fagaaraa ku akhriyo sidaa darteed baa buuq iyo qayle iyo waxay isku dari jireen laakiin waxaa awal noqotay qur'aankii ugu horreeyey xataa ina awala qur'aani ilaa qur'aankii ugu horreeyey tamakana ay u suuro gashay annabiya sal alla calayh wasalam min tilaawatii akhrintiisa fii majaamicihi goobaha fagaaraa ah ay isugu yimaadaan ayaga majaamicdooda iyo golayaashooda ugu horreeyey uu ahaa huwa suurat اnnajmi wanajmi suuradeeda wadalika fii ramadaana fi sanati alkhaamisati min alnubuwati wa kaanuu waxay ahaayeen mushrikiintii idaa samicuu markii ay maqlaan annabiya sala allahu calayhi wasalam yatluu aqrinaya alqur'aana qur'aanka fii salaatihi salaadiisa ku dhex aqrinaya waayo wa akharu maa marka uu ugu badnaa oo kaana uu ahaa rasuulku yatluuhu mid akhriyo qur'aanka fii salaatihi bay ahayd oo bileyli habeenkuu tukanayay ilan yaa ayuha almuzammil qumi leyla ilaa qaliilan baa lagu yidhi inta badan ee qur'aanka uu akhrinayo rasuulku salaadda habeenkii buu ku akhrin jiray mar allaale markay gaaladu maqlaan sabbuu way can jireen alqur'aana qur'aankii can jireen waayo sabuu wakaanuu waxay ahaayeen dheh idaa samicuu markay maqlaan annabiya sala allahu calayhi wasalam yatlu alqur'aana qur'aanka ku akhrinaya fii salaatihi salaadiisa waayo wa akaru maa kaana yatluuhu inta ugu badan ee nebiguu akhrinayo fii salaatihi salaadiisay ahayd uu qur'aanka ku akhriyo bileyli habeenkii sabuu sabuu way cayn jireen alqur'aana qur'aanka wamanna way caan jireen anzalahu soo dejiyey oo ilaahay ah waman jaa'a qofkii la yimid bihi asagana way caan jireen oo rasuulkii ah xataa anzala allaahu tacaala ilaa ilaahay sareeye uu soo dejiyey walaa tajhar halla jahrin kor ha ugu qaadin bisalaatika salaadaada waa qiraa'adaadee walaa tuhaafid biha hana qarsanin oo hoos ha u dhigin mar allaala marka aad tukanaysid qur qur'aanka kor ha u qaadin si ay gaaladu markay maqlaan ay u caayaan ayadoo la diidaayo hoosna ha u dhigin saysan saxaabadaadu u maqlin oo maqalsii wabataqi talab oo raadi bayna daalika korqaadka iyo hoosdhigga inta u dhaxaysaa sabiilan wado dhexdhexaad ku soco macnaha wa dahaba waxaa baxay oo tegey annadar ibnu alxaaris ninka lagu magacaabo ila alxiirata xiiro meeluu raaduu tegey iyo washaam iyo shaam buu aaday fatacallama wuxuu ka soo bartay minhum xaggooda qisasan sheekooyin shacbiyatan oo sheeko shacbi ah dadweynaha sheekooyinkoodii ayuu ka soo bartay sheekooyinkii dadweynaha ayuu markaa ka soo bartay nadar ibnu xaarif xiire iyo shaam kaanuu ay ahaayeen yaxkuunaha kuwa ka sheekeeya can muluukihim boqoradooda iyo wa umaraa'ihim madaxdooda midla rustum oo kale iyo wa isfandiyaar ninka lagu magacaabo wa isfandiyaar falammaa rajaca markuu soo noqday akhada wuxuu bilaabay yacqubu inuu qabto annawaadii nawaadi inuu markaa qabto kulamo iyo walmajaalisi fadhiyaalo yaqusu uu uga sheekaynaya dadka haadihi alqisas qisooyinkaa ayaga ah markuu soo noqday buu dadku intuu isugu waco hiiliya kaalaya iyo imaada wuxuu qabtay majaalisyo iyo kulano iyo meelo la fadhiistoo uu uga sheekeeyey qisooyinkii uu soo bartay wayasrifu biha uu uga jeediyo annaasa dadka can ilistimaaci dhagaysasho ila alnebiyi nebiga ay dhegaystaan sala allahu calayh wasalam si uu dadka uga soo leexiyo dhegaysiga nebiga diinkii waxyii qur'aanka ay markaa dhegaysan lahaayeen wa idaa samica hadduu maqlo ninka bimajlisin majlis iyo gole jalasa uu fadhiistay fiihi dhexdiisa rasuuluullaahi sala allahu calayh wasalam litamkiin suu dadka u xusuusiyo billaahi ilaahay khalafahu wuu uga gadaal mari jiray fii daalika almajlisi majliska asaga ah nebigaa maanta muxaadaro qabtay haddii la yidhaahdo asagana mid kaluu qabanaya waa ka daba fadhiisan jiray oo waa uga gadaal mari jiray majliskaa asaga ah wayaqusu calayhi wuxuu dadka korkooda uga sheekayn jiray min tilka alqisasi qisooyinka uma ka bacdi yaquulu wuxuu odhanhayay bimaada muxammadun axsanu xadiian minii muxuu dhiirayaa muxamed muxamed muxuu iga hadal fiican yahay macnaha wuxuu odhanayey bimaada maxeebuu muxamed axsanu xadiidan uu ka yahay mid iiga fiican sheekada minii xaggayga wuu sheekeeyey ama sheeko ka fiican kiisa ee markaa idin sheegay saasuu markaa dhahay uma intaa ka bacdi taqadama khatwatan wuxuu qaaday uu horay u maray tallaabo ukhraa ee kale marka hore maxay ahayd inuu isticmaalo qisooyinkii uu soo dhagaystuu soo bartay inuu dadka u sheego laakiin intaa wuxuu u sii tallaabo qaaday uma intaa kabacdi taqadama wuu hormaray khadwatan tallaabo ukhraa ee kale maxay tahay fashtara wuxuu soo iibsaday jaariyatan gabar muqhniyatan fanaanad ah gabar fanaanad ah oo muqhniyad ahoo haystoy ah ayuu soo gatay fa kaana wuxuu ahaa waa ninkaa nadar ibnu xaarife wuxuu ahaa laa yasmacu midaan maqlin biaxadin axad oo yuriidu doonaya alislaama islaamka inuu galo hadduu maqlo qof rabo inuu islaamka galo ilaa intalaqa bihi soo aadi jiray ilaa tilka almuqhanniya gabadhaa fanaanadda xaggeeda ayuu keeni jiray wayaquul wuxuu odhan jiray acimiihi quudi wa asqiihi waraabi wahanniihi unahays ninkan wuxuu rabaa inuu islaamka galee fanaanaddi intuu u dhiibo yuu leeyahay horta cunto ka dharji kadibna sharaab iyo khamri waxaad haysa sii kadibna dushiisa istaagto saad isku ruxdo ha la yaabo oo un hees buu markaa dhihi jiray hees fiicanna u qaad haadaa midkan ayaa khayrun kaaga khayr badan mimaa yadacuuka waxa uu kuugu yeerahayo ilaa muxamed muxamed ilayh xaggiisa muxamedu waxa uu muxamed kugu wacayo diintan cusub ah gabadhan falaadee qoraxda badan uma jeedid cuntadan soo uma jeedid sharaabkan alaabtaasaan haynaa buu leeyahay cun ee cad ee raaxayso daabo gabadhaana waxa muxamed uu kuugu wacayo kanaa ka fiicane saasuu markaa dhihi jiray wa fii daalika arrintaa dhexdeeda anzala allahu tacaala ilaa wuxuu ku soo dejiyey wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yashtarii mid iibsanaya lahwa alxadiidi sheeke lagu daahdaaho liyadilla can sabiili illaah inuu dadka uga dhumiyo ilaahay jidkiisa bikayri cilmin cilmi la'aan wayatakhidahaa uuna ka samaysta husuwan jees jees ulaa'ika lahum cadaabun muhiim cadaab muhiim ahoo ihaano u saaxiib ah ayay kuwaa markaa leeyihiin taasaa markaa soo degtay qaybta saddexaad althaalifu ta saddexaad ee ay ugu talagaleen suluugyaalka iyo waddooyinka dacwada looga hor istaaga waxay ahayd ifaaratu shubahaati in la kiciyo shubahaad shubahaad wax shubahaad ah ayaa jira oo dadka xaqna aan ahayn laakiin xaq ahaan loo tuso iyo wa takfiifu in e, e, takfiif in lagu sameeyo in la xoojiyo dacaayadooyin alkaadibati ee been ah islaamka dhexdiisa in dacaayadooyin lagu fidiyo dacaayaad in lagu ficiyo in aafaar lagu sameeyo shubahaad waxyaabo aad aad u weyn arrimooyin shubahaad ahoo dadka lagu shakigelinayo iyo takfiif in lagu sameeyo la balballaariyo ama la xoojiyo dacaayaadka beenta ah ee muslimiinta lagu dhex fidinaayo wax badan baad maqli jirteen hooyaday baa weyse iga jebisay leeyihiin gabdhaha xijaabka qaatay kuwaan saasaasay markaa leeyihiin arrimooyin fara badan oo noocaas ah ayaa markaa jirtay faqad akharuu way badiyeen min daalika arrintaa wa tafannanow way ku takhasuseen fiihi arrintaa dhexdeeda inay dacaayaad bixiyaan farubbamaa waxaa badnayd kaanuu inay ahaadeen yaquuluuna kuwo ku yidhaahdaa can ilqur'aani qur'aanka xaggiisa innahu qur'aanku adqaafu axlaamin waa qurux waa riyo dhabdhab ah qofku mar allaale markuu sahmar buu soo qariyaa waxyaabaha riyooyinka axlaamtee lagu arko ay axlaam waa riyooyin been ahoo yaraahaa muxamed u istusiyo sal alla calah wasalam uu arko bileyli habeenkii habeenkiiba markuu waxa arko uu ku riyoodo fayatluuha binnahaar maalintiiu marka akhriyaa siday dhegaysanaysiin wa axyaanan mararka gobol ka mid ah kaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahdaa iftaraahu asagaa been abuurtay min cindi nafsi buu ka been abuurtay wax ka jira hadalkan ma laha ilah baa i soo diray wa axyaanan marmar marmarkaanuu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahdaa innamaa yucallimuhu bashar nin bini aadam ah baa soo barbara wa rubbamaa waxaa dhici jirtay qaaluu inay dhahaan in haadaa qur'aanku ma aha ilaa ifkun been abuurad iftarah uu abuurtay maahane moxamed wa aacaanahu waxaa ku kaalmeeyoo gacan ku soo siiyey calayhi korkiisa qowmun aakharuuna qoom kale ay ishtaraka huwa zumalaah fii ikhtilaafihi fii ikhtilaaqihi been abuuradkiisa asi iyo zumaladiisii saaxiibadii ayaa ku shirkoobay wa qaaluu markaasay dhaheen asaatiiru alawaliya waa khurafaadkii hore iktatabahaa asagaa soo qortay fahiya tumlaa waa la akhriyaa calayhi moxamed korkiisa bukratan wa asiilan subaxyo galabba waa loo soo meeriyaa markuu soo xifdiyo yuu noo yimaadaa saana way dhaheen wa axyaanan marka qaarkood qaaluu waxay dhaheen inna lahu asagu waxaa u sugnaaday oo la shaqeeya jinnan jinni aw shaytaanan ama shaytaan yatanazzalu calayhi bilqur'aan qur'aanka ku soo dejiya midla maa yatanazzalu aljin sida uu jinnigu iyo shayaatiin ay ugu soo degaan cala alkuhaan kaahiniinta korkooda qaala tacaalaa ilaaha sarreeya raddan calayhi asagoo korkooda ku ridinaa wuxuu yidhi qul dheh hal unabbi'ukum ma idiin warramaa calaa man tanazzalu ashayaatiin shayaatiin waxay ku soo degto tanazalu calaa kulli been aawurad badana dhammaantii dushiisay ku soo degaan afiimin ee dembiilo ah ay inahaa tanazal cala alkadaabi waalfaajiri kadaab been low ah iyo faajir dushiisay ku soo degaan almutalabakhi mutalabiq ah macnaha isku dardarsamay oo mutalabiq ah midka noocaasay ku soo degaan bidunuubi dembiyaalka dhex galay wamaa jarabtum calaya kadiban anigana korkayga been kumaadan ogeyn wamaa wajadtum iguma helin fiya aniga fisqan fisqi fa kayfa taquuluuna see u odhanaysaan ina alqur'aana qur'aanku min tansiili ashaytaan waa shaydaan soo degitaankiisa shaydaan baa tansiiliyey oo soo dejiyey oo maxamed korkiisa ku soo dejiyey siaad u dhahaysaan buu yidhi wa axyaanan kaanuu yaquuluuna cala alnabiyi inahu qad oo min aljunuun way noo sii socotaa balse meesha haynoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa aclam